allahuma calimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma alxamdu lilahi cla kulli xaal nacuudu billahi min xaali ahli nnaar waxaynu weli ku jirnaa kitaabkeennii addurar asaniya fi siyar zakiya baabu dikri inshiqaaqi alqamar baabkani wuxuu sheekhu u caqiday in la xuso inshiqaaqi alqamar dayaxa oo kala dhambalmay oo kala dilaacay oo nabigeenna kariimkaa ah salawaatu rabbi wasalaamu calayhi mucjiso looga dhigay sheekhu wuxuu leeyahy caleyh raxmatullah waid baqat minhu qurayshun an yuri aayan araahum inshiqaaqa alqamari waid xilligii baqat ay doontay ay talabat weeye minhu min annabiy nabiga ay ka doontay qurayshu quraysh an yurii inuu tusiyo aayan aayado uu tusiyo araahumu wuxuu tusiiyey inshiqaaqa alqamari dayaxa kala dilaaciisu tusiyey fa saara wuxuu noqday dayaxii firqatayni laba firqadood buu noqday firqatun gobol calad way sarayso korbe u baxday wa firqatun gobol kalena litawdi buurtii ayay minu xaggiisa nasalad hoos uga degtay laba gobol buu noqdo gobolla dusha ayuu ka maray buurtii midna hoos buu ka maray wadaaka inshiqaaqaasina xasala wuxuu xasilay maratayni laba jeer bilijmaaci siday culimmadu isku raaceen waannasi naska qur-aanku siduu sheegay iyo watawaaturi samaaci xadiiska mutawaatirka ah ee nebiga laga maqlay isaguna halkaasuu maray zaada wuxuu u kordhiyey inshiqaaqani aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah, wuxuu u kordhiyey iimaanan iimaan buu u kordhiyey waliabi jahlin abi jahl bihi bihada linshiqaaqi wuxuu u kordhiyey wixii la mida tuqyaanan xadgudub buu u kordhiyey wa qaala wuxuu yidhi daa warkani sixrun waa sixir fa jaa'a waxa yimi assafru socotadii baa timi kullun mid kastoo socotadii bihi inshiqaaqa ayuu musadiqun rumaysan yahay muqirun uu qirayaa halkan wuxuu kaga warramayaa mucjisada caanka ah ee qur-aankuna sheegay iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar qiyaamihii waa soo dhowaaday dayaxiina waa kala dhambalmay xadiiska nebigana lagu wariyey oo cabdullahi bn mascuud iyo ay warinayaan in nebiga la weydiiyeoo la yidhi nebi kasta aayad buu keenaye maxaa caddayn noo ah markaasuu yidhi wax qabsada idinku sidan dayaxaasaanu rabnaa inuu laba kala noqdo markaasuu ilaahay baryey labuu kala noqday ee jabalka iyo buurta weyn ee qubays laydhaa ayuu midna kor ka maray gobol gobollo hoos ka maray markaasuu yidhi ishhaduu markhaati ka ahaada culimmaduna waa ku ijmaaceen in nebiga calayhi salaatu wasalaam dayaxu u kala barhmay ama kala dhambaltamay intaas markay isku raaceen waxaa soo arooray oo sida sheekhu leeyahay inshiqaaqu laba goor buu dhacay wadaaka maratayni laba jeer buu dhacay inuu laba jeer dhacay alimaamu tirmidi ayaa wariyey iyo imaam muslim ayaa wariyey inuu laba jeer dhacay laakiin axaadiista badankoodu waxay leeyihiin hal mar buu ahaa labadan xadiis ee tirmidi iyo muslimna tasxiif baa lagu tilmaamayo maratayni dani waxay ahayd firqatayni ama filqatayni laba gobol buu kala noqdeediyey ayaa marka la qorayo qofka qaar odhan kara maratayni ilan firqatayni iyo maratayni way soo ekaanayaan marka tasxiif bay u dhowdahaye laba jeer ma dhicina hal mar buu dhacay halkaa marna wuxuu ahaa habeenay dayaxu afar iyo toban yahay ayuu dhacay deetana nebigu wuxuu idhi ishhaduu markhaati ka ahaada qorayshi way arkayaan dabeetana abujahal oo sunta dalaalka qaybiya oo qaar badan ay ka qaataan suntaa ayaa yidhi war uu idin sixray sixirkiisu intuu dhulka marayay uu dhadhowaaye maanta samaduu marayaa baalka sixir la odhan jiray tiiradiisu way fogaatay ilaa dayixii buu gaadhay laakiin dadka caqliga lahaa waxay yidhaahdeen in kaana saxarakum antum fahal yastadiicu an yasxara annaasa kullahum idinka wuu idin sixri kara ummadaha afarta jaha kala degan miyuu sixri karaya waa maya jawaabtu socotada aynu weydiinno habeenkii baa la calaamadiyey asafru markuu eh, maarata faada sukuuniyo waa jamac waa socotada nin kasta waa la weydiiyaa alla habeenkaa waan arkaynay buudha markaa qolooyinkan sanaadiqadeele maxaa ee eh, qolooyinka fogfog arki waayeen farisiyiinta iyo ruum iyo adduunka o dhan waxa weeye waxay jaahil ka yihiin wakhtiga uu nebiga calayhi salaatu wasalaam dayaxu u dilaacay waxayd wakhti fiida kol hadday fiid tahayna intaa isku dhadhow ayuunbu dayaxu u soo jeeda kuwa weli habeenkaah iyo kuwa weli dharaarta ah qaarna umaba soo jeedaba qaarna weli muu gaadhin marka mucjisadani waa mucjiso aad iyo aad u cajiibah oo qur-aankuna caddeeyey sheekhuna uu ka waramay laakiin mucjisada maxaa la tilmaamay mucjiso qof dalaal iyo baadi ku jira khasab kuma hanuuniso bal qaarkood waxay u siyaadisaa duqyaan ilahay baa wuxuu leeya wamaa manacnaa an nursila bilaayaati ila an kadaba biha alwaluun waxaanu mucjisooyinka u soo dayn weynay kuwii horaa la beeniyey marka mucjisadan waa la tusay waid baqad wawadkur xus id xilli baqad ay dalbatay minhu nebiga ka dalbatay qurayshu an yurii inuu tusiyo aayan waa jamcu aaya araahumu wuxuu tusiyey inshiqaaqa alqamari dayaxa kala dilaaciisii ayuu tusiiyey fa saara waa noqday dayaxii firqatayni laba gobol firqatun gobol calad kor bay u baxdayoo buurtii qubays bay kor ka martay wa firqatun gobol kalena litawdi buurtii abi qubays minhu xaggiisay nasalad hoos uga degtay midna korbay ka martay midna bay ka martay wadaaka inshiqaaqaasina xasala maratayni laba xilli buu dhacay ijmaaci sida ijmaacu ku guntamay ijmaacu wuxuu ku guntamay in dayaxu dilaacay ee inuu laba goor dhacay ijmac kama dhicin wanasi naska qur-aanku caddeeyey iyo watawaatur samaaci sida tawaaturka samaacigae xadiisku uu ku tawaaturay zaada aladiina kuwii wuxuu u siyaadiyey aamanuu alla rumeeyey iimaanan buu ugu daray waliabi jahlin abi jahlna bihi bisababihi wuxuu ku siyaadsaday tuqyaanan marka abijahl waa muunado waxa uu muunadu yahay kuwii la nooca ahaa keligii alla wixii mukadibin tuqyaan bay ka siyaasadeen wa qaala wuxuu abu jahl iyo wixii ka amar qaadanayay daa dhacdadani sixrun waa sixir iyo fal wey fa jaa'a safru socotadii waxay la yimaadeen kullun mid kastoo socoto ahi jihaduu doonaha ka yimaadee bihi inshiqaaqa musadiqun waa rumaysan yahay muqirun waa nuqirsan yahay baabu dikri lhijratayni ila najaashiyi baabka kan ku xigaana dikri waxaa lagu sheegayaa alhijratayni labadii hijro ila najaashiyi xagga najaashi baa loo hijrooday malikil xabashati ah boqorka xabashida xaggiisii nagaash bay idhahdeen xabashudu waa najaashi carabidana wasmuhu magaciisu asxama ayaa la yidhaahdaa wanajaashiyu magaca najaashi laqabun waa naanays likulli man malaka alxabasha nin kastoo xabashada maamula najaashi baa laydhaa magaciisa guud sida nin kastoo faraacinadii hore qibdiyiintii maamulaa fircoon loo odhan jiray gadaashii dambena loo odhan jiray muqawqis mid kastoo faris maamula kisra mid kastoo ruum maamula qaysar magacyo guud weeye ee magaca gaarka ah asxama laydhaa wadikri waxaa kaloo ynu sheegaynaa xasri lkufaari gaaladu inay gudoomiyeen libani haashimin fi shicbi ashicbu waa laagta ama isha ama gosha laba buurood meesha u dhaxaysee godan ayaa shicbi laydhaa bikasri shiin wa asluhu addariiqu fi ljabal lamaa fashal islaamu islaamku markuu faafay washtadda uu darraaday calaa man aslama dadkii islaamay uu ku darnaaday albalaa'u imtixaanku ku darnaaday haajaruu waxay u hijroodeen ila asxamatin ninka asxama laydha xaggiisa fii rajabin ay fii shahri rajab bishii rajab ayay u hijroodeen min sanati hamsin sanadkii shanaad oo madad ay tagtay lahum iyaga xaggooda min annubuwati xagga nebinimada markay nebinimadu shan sano maraysay ayay hijroodeen yaa hijrooday hamsun min annisaa'i shan dumara wanaa cashara min alrijaali iyo laba iyo toban rag ah kulluhum dhammaantood qad haajara waa hijrooday cumaanu mac sawjatihi ruqaya waa cumaan oy la socota xaaskiisii ruqaya asbaquhum wa ugu horreeyey lilhijrati almardiya hijradaa raalliga laga yahay ayuu ugu horreeyo nambar wan ahaa muscabu muscab ibni cumayr baa ku xiga wa zubayr ibnu lcawaan baa ku xiga wa bnu cawfin ibnu cawfna waa ku xiga alxamdulilah wa xaatibun xaatibna isna waa ku xiga fa aaminuu waxay ka aamin noqdeen min khawfi cabsi bay ka aamin noqdeen kadaa waxaa la midoo isna hijrooday ibnu madcuuna cumaan ibnu madcuun ibnu mascuudin iyo ibnu mascuud abu salamatin iyo abu salama wa sawjuhu xaaskiisii umu salamana tusaaxibu way la socotaa abu xudayfatin abu xudayfa ayaa isna la socda abuuhu cutbatu aabbihiina waa cutba ibnu rabiica saynu hore u soo barannay wa zawjuhu xaaskiisuna way la socotaa bintu suhaylin waa inantii suhaylo ismuhaa sahlatu magaceeda sahla ayaa la yidhaahdaa wabnu cumayrin ibnu cumayrna waa tagay haashimun haashim baa tegey wa caamir ibnu rabiicata waa tegey alxaliifu naasiru waa ninkii bahwadaaga ahaa ee u hiilinaya dadkiisa iyo wa sawjuhu leyla iyana waa tagtay abu sabrata maca zawjatihi abuu sabra iyo xaaskiisuna waa hijroodeen ay ummi kalsuumin jumacu siday u dhan waxay ku dhammaadeen xagga iyo xabasha tan waxaa la yidhaahdaa alhijratu ila alxabashati aluula ama al alhijratu aluula ila alxabasha laba jeer baa xabasho loo hijrooday way kala badnaayeen markana labada yaraayo noocan maa sahan bay iska ahaayeenoo iyaga waa lagu dayeeyey waa lagu eegayo waa tegeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaana talada lahaayo markii islaamnimadu ay ballaadhatay aadna loo dhibaateeye la imtixaamay ayaa wuxuu idhi tafaraquu fii ardi illaah fasayajmacukum allah war dhulkaa ilaahay u kala fida aayada qur-aanina way soo degeen inna ardii waasica fa iyaaya facbuduun oo lagu dareensiinayo war adduunku maka un maahe haddii maka laydinku dhibay dhaqaajiya oo meelay xor u tihiin cibaadada ilaahay taga weliba wuxuu ku taliyey ina bilxabashati malikan laa yudlamu cindahu axad wa hiya ardu sidqin xata yajcala allahu lakum mahraja waxaa lagala baxaa qofka daaciga ah iyo caalimku inaanu caalamka ka hagoognayn oo ka hurdin waa inuu caalamka la socdo dowladuhu say kala yihiin cadaaladooda noloshooda say islaamka u kala dhow yihiin say u kala fog yihiin say u kala cadaawad badan yihiin qur-aankuna waa kainoo sheegaya latajidanna ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu alyahuuda waladiina ashrakuu waa inay xataa gaaladu kategori kula kala leedahay keebaa cadaawadiisu ugu darantay keebay ugu sahlan tahay keebaa cadaalada u dhow keebaa cadaalada u fog inaad tiraa waa wadagaaluun iyagoo wadagaala ayaa haddana sii kala gaalsan yihin ninkana waa gaal haddana nebigu wuxuu leeyay ninkaasi cadaaladu yaqaanaaye laydinku ag dulmi maaye xaggiisa taga dabeetana waxa dhaqaajiyey kooxdan oo ka kooban shan dumara iyo labiyo toban nin dariiqadan waxa maray ibnu sayid innaas abulfatxi sheekha laydhaa ee andalusiga ahaa ayaa yidhi waa shan dumara iyo toban nin ah toban rag ah amaa ibnu isxaaq isagu wuxuu leey waa afar dumara iyo toban raga ah. marka way isku dhadhow yihiinoo kulsuum ummu kulsuumta ugu dambaysa ayuu ibnu isxaaq ka reebaya culimada kalena ay ku darayaan weliba may wada soconina way kala hormadeen way kala horreeyeen waxa ugu horreeyey cumaan ibnu cafaan iyo ruqaya oo xaaskiisiiya ah. waxaa ku xigay muscab bnu cumayr iyo subayr ibnu cawaam iyo cabdiraxmaan ibnu cawf iyo xaadib ibnu camrin intaasna koox bay hayeeno gaar bay u wada socdeen waxaa dhaqaajiyey cumaan madcuun iyo cabdilahi bn mascuud iyo abu salama ibn cabdilasad iyo xaaskiisii umu salama hind binti abi umaya iyaguna koox bay ahaayeen abu xudayfa aynu soo marnay maalmihii dhaweyta labadii goorba aabihiina uu yahay ninkii gaalka haye cutba aabbahan uu sheegayo baydkuu ku buuxinaya abu xudayfana wuu inagu tacriifinayaa maaha inuu cutba hijrooday cutba waa gaal waa kuwa laga hijroonayo waana ninkii badar ku dhimanayaynu sheegaynay abu xudayfa kunyadu caan ku noqday haashim waa la yidhi hushaym waa la yidhi mihsham waa la yidhi adu marka ama waa haashim ama waa hushaym ama waa mihsham xaaskiisana waa sahla bintu suhayl ibni camar ayaa wada hijrooday musca ibni cumar waynu sheegnay caamnu rabiica waynu sheegnay oo xaaskiisu la socoto layla bintu abi khaysama alcadawiya iyo abu sabra iyo xaaskiisii umu kulhuum bintu suhayl ibni camrin marka laba hablood oo suhayl ibni camrin dhalay ayaa hijroonaya waa sahla iyo umu kulhuum hijradaasi way hijroodeen waxay tageen xabasha waxay la kulmeen dhul aaminah iyo boqor caadilah oo sidii nebigu sheegayey agtiisa ilaahay lagu caabudi karo markay joogeen bishii rajab intii ka dhinnayd iyo shacbaan iyo ramadaan ayuumbaa shawaal waxay maqleen war beena warkaa gaadhay waa qisadii aynu shalayta sheegaynaye gaalada qur-aanka nebigu ku akhriyey ay wada sujuudeen ayuumbaa waxa la gaadhsiiyey war sawktii la islaamay maaha ee ilaa weliid muqiira uu sujuuday deete waxay dha maxaa qurbayna dhigaya awalba waxayna soo eriyey gaalnimada tolkeene haddii tolkeen islaamay waarina kiciya waabay soo dhaqaaqeen manay hubinin markay maka yeeru soo jiraan ayaa warkii been noqday markaa koox yaroo aad u yarna way laabteen oo xabashay ku laabteen koox badanna way galeen waxay idhahdeen kol haddaan soo lugoonay waa iska gelaynaa ciqaabtina bartii baa looga bilaabay weliba waa lagu sii badiyey xabashadan loo hijrooday culimmadu waxay isku raacsan yihiin baddeennan inay xaggan uga soo rogan tahay laakiin xaggey ku beegan tahay aad bay iskugu khilaafsan yihiin halka ugu dhownaa waa dhulkan imika ee tigreegu ay degaan ee eritariya korka keyrxiga meelaha ayay u badan tahayoo waa meelaha webiyada leh dhulkeennu waxaan u noqonay qisada markaas sii raacdo iyadoo saxaabadu soo hijrooday ayaa mucaarad ku kacay asxama boqorkii nin ciidanka haystay ayaa ku kacay oo dabcaynu inqilaabo deetana meel webiga xaggaa ka xigta la laysku dilay saxaabadu waxay waa ninkii wanaagsanaa waa lagu kacaye dagaalku siduu ku dambayn doono yaa inoo soo ogaanaya subayr ibnu cawaan baa yidhi aniga deetana dabaasha muu aqoonine waxa loo buufiyey harag ayaa loo buufiyey wuu ku tallaabay dagaalkiibuu jeedaalinayuu ka qayb galay deetana casarkii buu soo noqday isagoo faraxsanoo go'a lulaya oo le waa u guuleeyey boqorkeennii caadilka aha laba gaaloo istilaya ayaad marmarna odhan kartaa ilaahayow hebel guulee ilay xanjaa kuugu nabanoo munaafacaad gaara hee ayaad ka helaysaa marka innaga dhulkeennii markaa noqon kari maayo dee webigaa laga tallaabayo aageenima ku yaalla waa maya xaggaasuu inaga xigaya sheekhu wuxuu idhi lammaa fashal islaam islaamku markuu faafay washtada uu ku adkaaday calaa man aslama balaau balaayadii iyo imtixaankii iyo ciqaabtii ay ku adkaatay haajaruu ila asxamatin bay u fi fii rajabin bisha rajab min sanati hamsin sanadkii shanaad oo madad lahum iyaga u dhammaaday min annubuwati xagga nabinimada hamsun min annisaa'i shan waa dumar wana cashara min alrijaali cashara waa alifu idlaaq kulluhum qad haajaraa labadu waa alifu idlaaq cumaanu maca zawjatihi ruqaya asbaquhum waxa ugu dheereeyey lilhijrati almardiya hijrada raallida laga yahay alla lagu caabudayo muscabun baa ka mida wazubayr ibnu cawaan baa ka mida wabna cawfin wa cabdiraxmaan ibnu cawfe wa xaad ibna camr fa aaminuu waxay aamin ka noqdeen min khawfii khawfkii quraysheed aamin bay ka noqdeen kadaa waxaa isna hijrooday ibnu madcuunin cumaan wabnu mascuudin abu salamatin wa abu xudayfatin abuhu cutbatu waa abu xudayfa ibnu cutba wa sawjuhu xaaskiisuna sahlatu bintu suhaylin weeye wabnu cumeyrin ibnu cumayr baa la socday waaye haashim ibnu haashim baa la socday wa caamir ibnu rabiicata alxaliifu waa nin xaliifa oo isagoo aan quraysh ka dhalan annaasiru hiil qaba oo u hiiliya wa zawjuhu xaaskiisuna layla weeye bintu abi khayama abu sabrata baa ka mida ah, maca sawjatihi ay ummi kalsuumin jumaac dhammaantood waa kulansayin wa kharajad waa baxday qurayshu quraysh fil aathaari raadkooda ayay raad gurtay lam yasiluu may gaadhin minhum xaggooda liakhdi sa'ri inay aar goostaan oo nimanka qaqabtaan oy tallaabo ka qaadaan kuma guulaysanin fajaawaruu way la jaareen hu asxama iyo boqorkii fii atami xaali xaaladii ugu taamsanayd ee ugu qurux badnayd ayay kula noolaayeen suma intaa ka gadaal atow makata maka ayay yimaadeen fi shawaali bishi shawaal min caamihim isla sanadkoodii ayay maka ku soo laabteen maxaa soo celiyey idxil id sabab eh qiila waxaa layidhi iddaa sababiyaad ka dhigi id qiila markii la yidhi ahlu makkata ama waxaad ka dhigi darfun limaa min azamaan id qiila ahlu makkata reer maka qad aslamuu way islaameen lam yakun ma ahayn warkaasi bihabati mid sugan fastaqbaluu way qaabileen qurayshi hum muhaajiriintii soo laabtay biladaa dhibaato iyo washidda darnaan dhibaato daran farajacuu way u laabteen lilhijrati aaniya hijradii labaad fii miatin boqol cadurijaali miatun buu noqonayaa cadurijaali ragga tiradoodu fi miatin boqol weeye minhumu waxaa ka mid a inaani laba min bacdi amaaniina humu waxay ahaayeen siddeetan iyo laba ayay raggu ahaayeen fa nasaluu cinda najaashiyi najaashi bay la degeen calaa tami xaalin wa tagayada almala sheekhu qadiyaddii aynu tilmaannay buu tilmaamaya wuxuu leeyihi war qaldan baa gaadhay oo odhanaya magaaladii maka ahayd bel islaam bay noqotayoo shuushkii baa ka baxayoo nimanka waa islaameen iyo maxaana dhigay halkaa waxaad kala baxaysaa arrimaha in cagta loo dhigo la hubiyo waayo dadku arrime ay jecel yihiin war kamin yar bay maqlayaan inta kalena xaggay jeclaayeen bay ula cararayaan amaba mid qaradla ogaan ugu daraya oo odhanaya war sawtii la islaamay maaha marka waa in la hubiyo markay soo laabteen in yar baa noqotay intii badnayd way soo galeen magaaladii cadaabkii iyo ciqaabkii iyo dhibaatadiina barti baa looga miisay isla sidii baa nebigu ugula teliyey yidhi waaryaadhahe dee markii hore waaba ka indhalaayne iminka kol haddaad soo aragteen maxaa idin dhigay doorkan hijro ballaadhan oo ladha alhijratu aaniya ila alxabasha ayaa loo dhaqaaqa oo loo xadka xidhay markaa laakiin hijradan dambe way ka khatarsantahay tii hore maxay kaga khatarsananaysaa kow tii hore dee qurayshu war may haynin culmoog bay ahaayeen waxa may ogayn iminka maxaa dhegtaa taaganoo waxay og yihiin in nimankii ay faraj heleen kadin uga furmay markaa indhaha iyo dhagaha iyo meel walba way taaganyaan waa marlabaadkee kooxdii hore way koobnaayeenoo afar afar iyo shan bay u baxeen kuwani waa boqol qof waa uugaamayaan deetana way dhaqaajiyeenoo laba iyo siddeetan raga iyo siddeed dumar ah waa qowlka ugu xoog badan qowl baa ka yaraynaya oo ka dhigaya afar iyo sagaashan isugayntooda midna wuxuu ka dhigayaa boqol iyo shan marka boqolkaasin kuwadiie boqolkiiba way dhaqaaqeen iyaga oo xoogay sii socday oo xeebta jooga ayay qurayshi warkii maqleen farday ka daba kaxayseen iyo col diyaarsan oo doonaya inay soo celiyaan oo xabsigan ay ka daateen ila xabsi baa laga dhigay makee lagu ciqaabayey in lagu soo celiyo dabeetna ilaahay wuxuu u sahlay qaarab doon yar ayay u gacan haadiyeen doontii waa u soo leexatay iyagoo markaa fuulay ayay fardihii soo gaadheen farda iyo badna miyey cawri macarabkee la tiigsan maxay samayn iska dhaqaajiyeen markii bay ku soo noqdeen quraysh oy warkii u sheegeen qurayshina xeelad kale diyaariyeenoo ismay dhiibin ila rag waa layshayaae xeeladay diyaariyeeni boqorka nimana isku wacayiin oo kowu ka yahay camar bnu caas ayay yidhaahdeen diyaargarow waxay raaciyeen cabdullahi bnu abi rabiica kutubta qaarna waxay qorayeen cumaarata ibnulwaliid laakiin riwaayada cumaaro sheegaysa oo daciifa cabdullahi bnu abi rabiica wey wuxuu idhi oo miyaad haysaa wixii nebigaa lagu soo dejiyey wax ma ka haysa haa buu ri deetna igu ahri qur-aan buu ku ahriya deetna boqorkii uu ilmeeyeba isagoon hadal ayaa nimankii khalaas sii quusteen deetna wuxuu yidhi antum shuyuumun biardi dhulkayga aamin baa ku tiin man sabbakum harim man sabbakum harim iskadaa mid gacan idiin qaadee ka idin caaya waa ganaax ordayo halkaa ka baxa deetana waa nimankana u celiyo waxaa ka qaadeen waa loo celiyey isna waa u celiyey ninkii cabdullahi bnu abi rabiica iyo camar bnu caas iyagoo aad u murugaysan bay ka baxeen oo laga badiyey laakiin camar nin sahlan maaha hari maayo wuxuu idhi cabdullaah barri kaarta kalaan helayoo firfirkoodaan ku goynayo wallaahi xididkaan siibayaa nimanka isuhi waryaah warkadaa nimanka tolkeena waynu sahaynayune celin baynu doonayne layn maynaan doonayne ka ii kaadi buui soo anigu maan ahayn ninkii wafdiga watay haa shibtagal subaxiibuu ku soo kallahay deete wuxuuhi boqorow miyaad maqashay waxay ciise ka yidhaahdeen arrin weynbay markaad buumbuuninaysa waxad odhanaysa waxaana yidhaa odhamaysid arrin aanan afka soo marin karayn arin aan subxaan allah carabkaygaba soo dhaafayn ayay ka yidhaahdeen markii buli u u yeedhadaa dambaa kaga cuslay tii hore muxuu qaadanaya inuu boqorkii xal isbedelay oo cilmiyooday way isku yaacyaaceen wuxuuhi war shalay maxaynu ku badbaadnay run maantana runtii maynu ku badbaadaynaaye aniga daba dabafayla siday u yimaadeen wuxuu idhi ka warrama ciise maxaa ka leedi markan mabuu hadale wuxuu idhi ciise waxaanu ka leenay wixii qur ka yidhi oo muxuu qur-aanku ka yidhi kaafaa yaa caynsaad dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya suuratu maryam ilaa iyo halka uu ku dhammaado ayuu soo gaadhsiiyey ciisa bnu maryam qisadiisu dalika ciisa bnu maryama qowla alxaqi aladii fiihi yamtaruun markaasaa wuxuu ihi wallaahi intuu saxar yar qaaday saxar yar kaa sheegteen iyo ka injiil ku qornaa intaa ileeg walle kala badnayn intaa ileeg ma kala duwana markaasuu yidhi waa aamin baatiin halkaa ka baxa isna waa islaamay islaamnimadiisina waa qarsanayay deetana sidii weliba wuxuu ku daray aniga ilaahay markuu boqortooyada ii soo celiyey ma buu iga qaaday cidna laaluush ka qaadi maaye wuxoodii u celiyo waa loo celiyey qadiyadii ayuu ka warramayaa sheekhu raximah ullahu tacaala waxa uu yidhi wa kharajat qurayshu fi laaaari lam yasiluu minhum liahdi sa'ri fajaawaruuhu way la taareen fii atami xaali xaaladii ugu wacnayd uma aatow makkata fii shawaali min caamihim id qiila ahlu makkata qad aslamuu walam yakun maahayn warkaasi bisabati ay bilhabari sabati khabar sugan fastaqbaluuhum waxay ku qaabileen bilada washidda dhibaato iyo adayg farajacuu lilhijrati aaniya fii miatin caddu rijaali minhumu raggu wuxuu ahaa inaani min bacdi amaaniina humu siddeetan laba lagu daraybay raggu ahaa fa nasaluu waa degeen cinda najaashiyi calaa atami xaalin wataqayada almala halkaas waxaa raacaya abyaadda dambe wataqayada aad bay ugu cadhoodeen almalow odayaashii cala nabiyi nebiga iyo wa calaa asxaabihi asxaabtiisa wa kataba waa qoray albaqiidu ninka laydhaa baqiid ibnu camar fii kitaabihi qoraalkiisu wuxuu ku qoray calaa bani haashimin asaxiifa warqad baa lagu qoray wa culliqad warqadiina waxa la suday bilkacbati shariifa kacbada sharafta badan ayaa la suday oo maxaa ku qornaa allaa yunaakixuhum inaan laga guursan loona guurinin walaa walaa waxaa kaloo ku qornaa laa yubaayicuuhum walaa yusaalimuuhum inaanay la heshiinayn inaan waxba ka iibinayn inaanay dhexgelayn wa xusiruu waa lagu goodoomiyey fi shicbi xataa aqbala ilaa uu soo galay awalu caami sabcatin sannadkii toddobaad awalkiisu lilbacfi qaasuu bihi qaasow waxay la dhibtoodeen bihi bisababihi jahdan dhib bishari muksihi xaaladdii ugu darnayd ee ay ku jireen wa sumicad waa la maqlay aswaatu sibyaanihim dhallaankooda codkiidii qayladoodaa la maqlay fa saa'a waa xumeeyey daaka arrinkaa waxa uu xumeeye ka xumaaday bacda aqwaamihim odayaashoodii qaar ka mid ah wa utlica arasuulu waxa la tusay anna alaradata bahasha aradada laydha alarada waa aboorka akalad inay cuntay asaxiifata almubaqada saxiifadii iyo warqadii la necbaa ee xagga ilaaha iyo laga necbaa in aboor cunay muxuu cunay maa kaana wixii ahaa min jawrin dulmi xadgudub iyo wa dulmin dulmi dahabaa waa tegayoo aboor baa cunay wa baqiya dikru dikriga ilaahay baa hadhay kamaa qad kutiba sidii loo qoray fa wajaduu way heleen daaka kaa kamaa qaala siduu nebigu u yidhi walxaal waqad shullad way qallashay waa la qalajiyey yadulbaqiidi baqiid ibnu camar ninkii karaaniga ahaa ee warqadan qoray gacantiisii way qallashay wallaahi samad allaha samadka amaan ku dhaartaye gacantiisi waa qallashay fa labisuu way soo xidheen reer bani haashim assilaaxa hubkiibayayay soo labisteen uma ukhrijuu way laga soo saaray min shicbihim laagtay ku jireen iyo goshay ku jireen wa kaana daaka kaasi wuxuu ahaa almakhraju bixitaankaas wuxuu ahaa fi caami cashratin sanadkii tobnaad biqayri mayni beenla'aan almayn waa kadib wa qiila waxaa la yidhi kaana muksuhum joogitaankoodu wuxuu ahaa caamayni qurayshoo ku soo guuldaraysatay arrimihii dibadda oo lagaga badiyey oo dowladdii ay u tageen iyo ergadoodii ay ka soo noqdeen iyagoo kabna lulaya kabna laalaadinaya ayaa cadhadii waxay kula dul dhaceen nebiga iyo saxaabadii nebiga waxay kula duldhaceen inay caayaan oo aflagaadadii iyo wuxoodii sii badiyaan saxaabadiina inay cadaabkii iyo ciqaabkii ku sii badiyaan markanna qaar islaam iyo qaaraan islaam ahayn labadaba isku daraan qabiilkii reer bani haashim ayay idhaahdeen dhammaan gaalkoodiiyo islaamkooda waa in la godoomiyaa deetana dhammaantood waa laga fadhiistay warqad baaba la qoray lagu heshiiyo lagu qoray bismika allaahumma ilaahay waxaan ku bilaabaynaa magaciisa in qoladaa reer bani haashim ee ummaddii kalaad faruuray ee faquuqay ee kala jebiyey dowladnimadii in dhinac looga wada jeesto aan xidhiidh xididnimo iyo xidhiidh wax kala iibsi iyo xidhiidh nabadgelyo iyo xidhiidh wada hadal midnayna yna dhex marin in nimanka la cunaqabatay ee dhan walba dabeetna markii saa la go'aamiyey abulahab iyo nimankii gaalada waafaqsanaa way ka soo go'eenoo gaaladay u soo go'een abulahab tolkii iyo reerkiisii muu raacin jilib yaroo reer bani haashim walaalayiin oo ladha bani mualib ibni cabdimanaaf iyagu waxay dhahdeen walaaladii la jiraynaayo way raaceen oo godoomintay galeen laba qoloo kaleo walaalayiinoo ilmo cabdimanaafina waa nawfal iyo cabdishamsi quraysh bay raaceen iyaguna kuwa wax godoominaya ku jiraan afartii odaygu wada dhalay ayaa labana dhinac loo xidhay labana ay la socdaan tolweynihii waa kuwii uu aadka ugu murmurtamayay abu aalibuu lahaa jaza allaahu cana cabda shamsin wanawfalin maqaalata sharin caajilin hayri aajilin labadaa jilib ee naga go'ay ilaahay meel dana ah ha oga xisaarku wuxuu bilowday sanadkii toddobaad waxaanu u dhammaaday sannadkii tobnaad marka muxuu noqonayaa saddex sannadood xilligaasi cunna u geli mayso cabbitaan u geli maayo waxay ku nool yihiin cukaad marka la ysugu yimaado carabtu waxayray ka iibsadaan inta kale gaajada ayay la baaba'aanoo saxaaboo dhan ku jiraan wixii islaamay cabdullahi mascuud wuxuu leeyahy xaaladaha qaar waxa dhacaysay habeen adigoo kaadid u baxay inaad kaadido deetana gog iyo saan adkaatay kaadidu ku dhacdo ood ka dudo kadibna intaad maydho ood kariso markay jilcdo aad googosatood cunto ya halkaasay gaadheen waxay gaadheen in carruurtooda yaray ooyaysa ee jalcabaadaysa maka laga maqlo waxay gaadha oo u dheeraa in laga baqdo in habeenkii loo soo diso oo qurayshi ay nebiga dilaan abu abudaalib wuxuu odhan jiray maxamedow iska soo seexo meelahaagii fiidka hore halkaa lagu arko adigoo gogosha hagaajsanaya markay dadku jiifsadaan soo dus agteeda kaalay marka muxuu isleeyahy kii loogu talagelay inuu dilaa caawa halkaasuu soo talagelaya deetana wuu soo xarika weydaaranayaa meel kaluu seexanaya oo uu gaadh ku diyaariyey saddexdaas sannadood xaaladaasaa lagu jiray iyadoo sidaa tahay ayaa culimmada siiradu waxay isku waafaqeen in saxiifadii la jebiyey laakiin maxaa lagu jabiyey laba khabar bay sheegaan khabarka koobaad nin la yidhaahdo hishaam ibnu camar ayaa arrinta ka seexan waaye oo marka horeba waxoogay neefneef geela ama awra oo raashinsidaa ayuu soo qariyaa habeen habeen oo markuu meesha ku soo dhoweeyo ayuu sii daaya deetna awrkeedu iska socdaa u soo galaa awrkana way kala degaan awrka laftiisana way qashaan laakiin muxuu ka qaban waa ummadane waxaa ka mid ah xakiim bni xusaam oo eedadii ku jirta khadiija ayaa isna laba awr iyo saddex awr ayuu soo tahriibiyaa hishaam ayaa dhaqaajiyeyoo wuxuu u tegay nin la yidhaahdo zuhayr ibni abi umaya oo nebiga ilmaabti rumayiin oo caatika ay dhashay caatika bintu cabdilmualib wuxuuhi waryaah ma halkan iska qurux weynti oo xaragoonaysa oo dhergaysa abtiyaalladaana bartanay ku go'ayaan ma baad u seexan kartaa wax u cuni kartaa sido maxaan anugu nin keliyaan ahay maxaan qaban karaa sidoo waraad haysaa nin labaad haddaad nin tahay waayo waa aniga sido waa labaynu laba maxay qaban karaa oo nin saddexaad inoo raadi wuxuu u tegay ninka laydhaa mudcam ibnu cadiy almudcim ibnu cadiy oo bani nawfalkii nebigees xigeenah kiina wuxuu idhi abudaalibna saaxiib ahaayeen wuxuu idhi oo nin keliyaane maxaan qaban kara dee waad haysaa nin kale dee waayo waa aniga kii saddexaadna waan ku haya waar weli waanu yarna mid afraad raadi waxa la raadiyey ninka la idhahdo samca ibn alswad isna waa ku waafaqay waxa loo tegay abulbakhtari ibnu hishaam isna waa ku waafaqay shantu waxay isku waafaqeen aroorta inay saxiifadda jabiyaan way soo labisteen hubkooday soo qaateen kacbadiiay ku dawaafeen kii koowaad baa la yidhi hadal suhayr ibn abi umaya ee reerkani dhaleen waryaal qurayshay arrinaan soconayn iyo dulmi baan isku raacnay sidee bay halka inagu ugu nimcaysaneen reer bani haashim reer bani mudalibna gaajo ugu saxiifada daalimada daalimadaa waan jebinaynaa abujaal baa soo booday ma jebin kartid kii labaad baa yidhi wuu jebinayaa beenaalati aduguna kii saddexaad baa yidhi labadaas run bay sheegeen kan meesha marayana waa beenaale kii afraad baa ka daba hadlay kii shanaad abujaalna caqli badan baa wuxuu yidhi hada amrun qad qudiya bilayl arrintani waa arrin habeen la soo dhammeeyeyoo shan ninoo iswaafaqay maahee ya iyadoo la buuqay iyadoo la buuqay ayaa show waxa meesha joogaysna abu aalib oo inankii adeerka u ahaa nabiyulaahi maxamed uu soo diruu yidhi qurayshu war aynu ku kala hagaagnaan u haya waa maxay ilaahay baa ii sheegay in saxiifadii aboor uu diray waxaa ka nool intii bisinku ku qornaa warkaa qurayshu gee iyadoo la buuqay buui war ha buuqina dhegaysta waa say isu waafajiyeen culimmadu culimmadu labada dhacba midba mid bay qoraan qolo waxay qoraan tan midna waxay qoraan tan kale laakiin markaasuu yidhi waryaadhahe inankan adeerka waa warkaasu isiiye hadduu warku run noqdana dee waxa naga daaya iyo dulmigana nagu haysaan hadduu been noqdana anaaba idinku wareejinaya sidaan tanaa sax ah. tan abu aalib ayaa sax ah kacbadii baa la furay waa lagu dhaadhacay mise waa sidii nebigu sheegaayey salawaatu rabbi wasalaamu calayh warqadiiba aboor baa u tashaday markaasaa daylawaa niman meel looga yeedhaye nin meeloo cadde meeli ka madoowe hayaay sicirkiisu maanta guryuhu u oo aboor buu isticmaalaya subxaana allahi laakiin maxaa lagu guulaystayuun in godoomintii ay ka baxaan oo soo dhaadhacaan intay hubkoodii xidheen inay soo dhaadhacaan magaaladoodii sidii caadi ahayd loo wada noolaado waayahay wataqayada almala mala'ii waxa uu aad ugu cadhooday cala alnabiyi wa cala asxaabih alghayd wa shiddat alghadab wa kataba waxa qoray albaqiidu fi kitaabih ninka qoray waxa la yidhaah baqiid ibn camar ninka qoray saxiifadan baqiidkaana ilaahay wuxuu ku ciqaabay gacantu waa inay qallasho gacantii uu ku qoray way qallashay calaa bani haashimi saxiifa wa culliqad waxa la suray bilkacbati shariifa maxaa ku qorna alla yunaakixuu min aan lila guursan walaa walaa iyo waxyaelay kalaynu sheegnay wa xusiruu lagu godoomiye fi shicbi laagti ama goshi xataa aqbala xataadani ibtidaayeen ka dhigayna xataa aqbala awala caami sabcatin sanadkii toddobaad awalkiisu markuu bilaabanayay ayay bilaabatay lilbacsi qaasow waxay la rafaadeen bihi bisababihi jahdan dhibaato bishari muksin xaalad lagu jiro xaaladii ugu xumayd ayay ku jireen wa sumicad waxaa la maqlay aswaatu sibyaanihim dhallaankooda jeelcabaadaya ayaa la maqlay fasaa'a waxaa ka xumaaday daaka warka bacda aqwaamihim aqwaamtoodii odayaashoodii qaar ka mida wa udlica arasuulu rasuulka waxaa la daalacsiiyey ana alaradata aboorku akalad inay cuntay asaxiifata almubaqada saxiifada xunee xaaraantu ku qoran tahay ee la necab yahay inay cuntay maxay cuntay maa kaana min jawrin wixii xadgudub ahaa iyo wa dulmin dulmi dahabaa way tageen alfidlaaq wa baqiya waa hadhay addikru kamaa qad kutiba sidii loo qoray fawajaduu way heleen daaka xaalada kamaa qaala siduu nebiguu yidhi waqad shallad way qallashay yadulbaqiidi wallaahi samad wuu ku xoojinayaa beydkana waa ku dhammaystirayaa ilaahay samadkaa baan ku dhaartaye falabisuu way xidheen asilaaxa hubkii markay soo baxayeen reer bani iyo reer bani saxaabadu way ishubeeyeen waayo waxaa dhici karta in kaarto lagu leeyay u soo bax oo marka dhufaysyadii ka soo baxdo bannaanka laga helo marka way diyaargaroobeen uma ukhrijuu waa la soo saaray min shicbihim wa kaana daaka almakhraju soo bixitaankaas wuxuu ahaa fii caami casharatin sanadkii tobnaad bighayri mayni been la'aan waqiila waxaa la yidhi kaana muksuhum caamayni hadday laba sano ahaan lahaydna sanadkii sagaalaad buu ahaan la waayahay baabu wafaati abi aalibin wa khadiija binti khuwaylidin zawjati nabiy sal l slam wadalika fii caamin waaxid sanadkaa tobnaad ayaa nebiga waxa ku dhacay laba dhacdo aad u qadhaadh aad u adag oo qadarkii mu'limkahaya markaasuu ku sabray oo ku adkaystay waxa ka dhintay nasiirayn laba kalkaaliye iyo laba gargaare midna arrimaha dibaddu u qaabilsanaayo wixii dibaddu ayuu ka difaaci jiray khadiijina arrimaha gudaha iyo xagxaaladda hoose ayay ayay nebiga ka taageeri jirtay sanadkaasi nebigu uma bixin caamulxusni wuu murugooday laakiin murugadiisu maartay waxa weeye sabir buu ku lareeyey oo ku ladifayey culimmada siirada ayaa magaca bixiyey caamulxusni ee nebigu uma bixin bacda khuruujihi markay soo baxeen ee shicbigii ka soo baxeen biulusay caami sanad marka saddex loo qaybiyo labadiisa qaybood waa sideed biloode wa ulusay shahri iyo bisha marka saddex loo qaybiyo laba ahaan waa maxay labaatan habeen wa yowmin maalin taami dhammaystiran waa siddeed bilood iyo labaatan habeen iyo maalin koob iyo laatan habeen ayaa siiqa loo kaxeeyey abu aaliba abu aalib lilximaami geeri loo kaxeeyey xagga geerida iyo malkumowdka waxaa loo kaxeeyey siddeed bilood iyo koob iyo laatan habeen ka bacdi uma talaa waxaa raacay alaaat alayaami ay fii quduuni alaaat alayaami saddex maalmood gudahood mowtu khadiijata ridaa khadiijadii laga raalli ahaa geerideedii falam yahun ma jilcin cala rasuuli rasuulka kumuu jilcinin faqdudayni labadaa waayidoodu kumay jilcin arrin jilcsan may noqonoo sahlane waxay noqotay arrin adag waa xasin waa murugoodayo walow sabir uu ku kalkaalinayay haddana waa murugooday abu aalib isagoo nin weynoo siddeetan iyo dheeraada ah, markuu waayay waqaqadii iyo ilaalintii iyo cunadii wacnayd iyo saddex sanoo gaaja a ah markuu ka soo laacay dee ninka dhallinyaradii gowskiisu ka cabbayaa uu iska xijinayaa ninka weyni iska xijin maayo qofka dumar ee weynina waa laga yaabaa waa la mid deetana abu aalib siddeed bilood buu dib u sii noolaa iyo koob iyo habeen markii la soo baxay deetana geeridii baa u timi xanuunkii iyo sakaraadkiioo haya ayaa waxa u yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ninka la yidhaahdo cabdilaahi bnu abi umaya oo ay walaalayiin hind bintu abi umaya hinda bintu abi umaya ma taqaana waa tuma waa umu salama waa nebiga xaaskiisii umu salama ayay walaalayiin waxaa dhalay abi umaya zaad raakib ninkii quraysh ugu deeqsisanaa deetana waxay iyagu u socdaan abu aalib nebiguna wuxuu u socdaa abu aalib iyagu waxay ka waardiyeynayaan dacwadda ee tawxiidka nebiguna wuxuu la doonayaa adeerkii qacda ugu dambaysa inuu ashaahato labadii dacwadood baa ku dulloolamay nebigu wuxuu ku leeya yaa cam uu beerlaxabsanaya adeer wuxuu leeya adeer qul kalimatan uxaaju laka biha cinda allahi yowma alqiyaama kelmad ii dheh kelmad aan ilaahay agtiisa kuugu doodo ii dheh bilaahi calayk iyaguna maxay ku doodayaan atarhabu can millati cabdilmualib ma diintii aabbaha cabdilmualib oad ogeyd ku nabadya caanamaashay heerkaa ku soo gaadhay kajad kajad arrintaan ku soo noolayn marka xujo kale ma hayaan kajadaasay hayaan dabeetna nebigu waa ku celiyaa yaa cam qul kalimatan uxaaju laka biha cinda allah yana maxay idhahdeen atarghabu can millati cabdilmualib sida ogeed culimmada qaar waxay tasawuranayaan hadduu nebigu cidla keeni laha adeerkii keligii oo dhegta u saarila oo waa kii aadka u jeclaaye iska dul oohilla la adeer inuu iskaga shahaadanbala laakiin balaayadan la joogta saaxiibka xuni karkaarkuu ku weydaarinaya deetana maxay kaga baxday huwa calaa millati cabdilmualib kole wuxuu odhanayaa ana calaa millati cabdilmualib laakiin raawiga warinaya ayaa iska ilaalinaya kufriga oo de raawigu ana ma warin karo ya huwa calaa millati cabdilmualib sidii bay kaga baxday waa kii soo dejiyey innaka laa tahdi man axbabta walaakin allaha yahdi man yasha abu aalibna halka uu kaga jiray dacwada iyo nabiga darbiga iyo gidaarka uu aha ee loo dhaafi waayay wanigi hore u sheegnay marka wuxuu leeyahay maraatib badan abyaad badan oo la yaab leh walaqad calimtu biana diina muxamadin min khayri adyaani albariyati diina lowla almalaamatu aw xadaarii subbatan lawajadtanii samxan bidaka mubiina wallahi lan yasiluu ilayka bijamcihim xata uwasada fi turaabi dafiina markaasuu gabayadher ahriyaya waabyada yustasqa alhamaamu biwajhihi amaal lyataama cismatun lilaraamili aad buu nebiga dhinaciisa u taagnaa nabiguna oo ka garaabo wuxuu yidhi maa naalad minii qurayshin shay agnaakrahu akrahu xataa maata abu aalib qurayshi waxaan dhibsado imay gaadhsiin ilaa abuaalib ka dhimanayey waxaan kahado qurayshi imay gaadhsiin khadiijina ma saddex maalmood bay ka dambaysay ma shan maalmood bay ka dambaysay ma shan iyo soddon maalmood bay ka dambaysay adu waxaan laba bilood gaadhin ayay ku geeriyootay ka ugu dhoweeye saddex maalmood buu yidhi ka ugu fogeeyena shan iyo soddon habeen khadiijana nebigu aad iyo aad buu iyadana uga warwaray bacda khuruujii markay baxeen biuluay aami sanadka marka saddex loo qaybiyo laba ahaan waa sideed biloode wa uluay shahrin wa yowmin taami iyo koob iyo labaatan maalmood oo dhammaystiran taami ay kaamil tamiga waxaa la ydhahdaa ceelku markuu buuxo taam waa bi'run taam ceel buuxa wey buuxaynaguban idhaahna siiqa waa loo kaxeeyey abu aalibin lilximaami almaniya iyo alximaam iyo almowt magacyada leeda geeridu wey lilximaami lilxamaami haodhani ya iyo xamaamkan duulo kaa noqonin xamaamna hodho habashadin iyo kii kale kaa noqonin alximaam uma talaa waxa xigay alaaat alayaami saddex maalmood gudahood mawdu khadiijata ridaa dhimashada khadiijadii raallina laga ahaa falam yahun kuma sahlanaanin cala rasuuli rasuulka faqdu dayni labadaa inuu waayo salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxasin waa murugooday kutubta taariikhda qaar baa waxay wariyaan qiso daciifa oo nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh markii abu aalib ka dhintay ayuu abulahab damcay inuu bartii suri wax alla wuxuu kuu qaban jiray walaalkay ayaan kuu qabanayaa diintaada wad deetana waxaa u khamuuray oo u fikiray abujahal iyo cuqba ibnu abi mucayd deeta waxay idhaahdeen hadda garo oo alla wixii naga dhintay naar bay ku jiraan macal adiga oo suuradna waa kii kugu akhriyey markiibuu isbedelu yidhi waar waydinkaasa ku dhila marka qisadu may sugnaanin laakiin waxaan isleeyahay uun way qiyaasi karayaanoo inuu marmar is idhaahdo warbi'i waaya halkii gal waayahay yahay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markii uu ka geeriyooday abu aalib khadiijina ay geeriyootay xaaladdii ree makana ay gawaan noqotay adag oon cid dambe oo badani soo islaamay waa sannadkaa tobnaad ayuu is yidhi bal jawiga bedel oo dacwadda meel hor leh bal meel hor leh u sahami bal magaalada magaalo ugu dhowaa daa'ife iyada soo eeg deetana waa baxay wuxuu ka haystay saxaabigii zayd ibnu xaarisa toban maalmood buu soo joogay halkaa daa'if oday aanu la kulmin ma jirto nin hadal macaan iyo hadal wanaagsan ku yidhina ma jiree hadalka ugu xun iyo jawaabta ugu liidatay ugu jawaabaye markii dambu ka soo quustayna dhalintii iyo waxmagaratadii bay safu sameeyeenoo yidhaahdeen halkaa usii istaagoo waxaa dhagaxaysaan kumiisa deetana waxa isaga dhigayey zayd ibnu iyadoo la ysaga dhigayaybuu haddana ilaa madaxa ilaa mijaha dhiiggii ka dhacay nebiga waxay ku keentay inuu murugada isba ilaababa min daa'if ilaa iyo badnu nakhla waa shan iyo soddon kilomitir ayuu socday wuxuu walam astafiq ila biqarni sacaalib waan iska socday ismabaan ogeynba halkaa markuu marayo xaaladuna ay kulusho halkana laga soo eriyey halkan kalena lagu dhibay ciddii garabkiisa la waayey nebigu aad xaalad adag ku jiro ayaa ilaahay wuxuu u soo diray malaku jibriil wuu salaamay salaantii buu ka celiyey wuxuu uhi waxay la socdaa malakul jibaal malagii haystay buurahoo dhan horena umuu soo degin isbarto uu salaamay wuxuu idhi aniga waxaa lay soo diray inaan amarkaaga qaato haddaad damacdo labada buuroodee waaweyn ayaan isku dhirbaaxayo ree makaba waa la waayi amarkaagunbay ku xidhantahay hawshaas maanta adigoo lagu yar dhibay oo dacwadda lagugu yar tuurtuuray odha kuwan maxaanoo yeellaa gebigoodoo gaas iyo kabriidku ayaad odhan lahayd soo ma laakiin nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ma eegaya xaaladda xaaladda haddaad eegayso ha waad odhanaysaa haddaad laakiin mustaqbalka eegayso oo waxaan kugu dhacay fiiradaadu dhaafsiisanto indheergarad meel fog eegayso waxaan waa iska ilaabi wuu eegayaa qarniga soo socda jiilka iyo jiilka labaad wuxuuhi bal antadiru minhum min aslaabihim man yacbud allaha caza wajal dhabarkooda waxaan ka sugayaa qaar ilaahay keligii caabudiye iska daa sidii baa lagu daayey marka muxuu helay taageeradii koobaad haddii maka iyo madiine lagaa firdhiyey maka iyo daa'if lagaa firdhiyey malaa'igti iyo samaawaadka lagaa taageersan yahaye ku abshir waa marlabaadka eh isagoo iska socda ayuu ku soo baxay beeray leeyihin cutba ibnu rabiica iyo shayba ibnu rabiica labadii walaalaha oo dhex joogaan koonahaasu ka fadhiista markay arkeen bay idhaahdeen war waa kii moxamed xaalad xunna wuu ku jiraa dee waa eheluun ibnu afraad bay isugu imanayaan ama ka shanaad dabeetna waxa dhahan warorado waxu geeyo addoon baa u qaaday laba oo canaba adoon laydhaa caddaas markuu u geeyey ayuu nebigu soo weegay wuxuuhi bismillaah markuu cunay addoonkii baa yidhi maxaa tidhi wuxuuhi bismillaah suu yidhi hadalkan halkan lagama yidhaaye maxaad ahayd suu nabigu yidhi adugu maxaad ahayd suu yidhi caddaas oo ka soo jeeda ninawa ninawa waa mawsil waa ciraaq waqooyiga ciraaq suu yidhi baldat nabiy llaahi saalix yunus ibn mata waa magaaladii nebigii wanaagsanaa ee yunis ibn mata suu miyaad garasa yuunus suu yidhi daaka akhii kaana nebiyan wa ana nebi waa walaalkayo isna nebi buu ahaa anna nebi baanay dhunkashuu ku bilaabeen min madaxa ilaa mijaha labadii way isaga xidha balaag waxaan sheegayey canabkii ilaad u dhiibtay waa kaa duufsaday wuxoodi iyagu hal tafsiirun buu leeyahy hal tafsiir ayuunbay hayaan alla wxu dha maxay odhanayaan waa sixir wuu taabtay kaana man la gaadhay haa wuu la gaadhay subxaan allahi alcadiim dabeetana soo noqday waxay yidhaha waryaahe maxaa ku helay wuxuui wallahi ninkan waa ninka arlada wax la khayri ma jiro waa nebi ilaahay arrinaan nebi mayo cid kale ogayn buu sheegay nimankan caraabtii reermiiga ee cilmiga dareejuhaashi culimay isu bedelaan markan oo kale oo oh, diimahay qiimeeyaan waar adaa ka diin fiicano tooda tumaahe taada ku dheganow waxa diimahay qiimaynayan waxay gaadhaan markaaba heer ay diimaha qiimeeyaan qisadaa labaadna ilaahay wuxuu ku xoojiyey nebiga hadday kuwani ku diideen dadkaa shisheeyaha ayaa ina ku rumaynaya ilahay uu ku xoojiyeo isagoo meel dhaxa jooga ayaa wafdi jini u yimi waa kan sheekhu inoo sheegaya afar saddex ma haysaan tu afraadna waa lagu xoojiyeeyo arladaba ka kaalayo samadaan ku geynaynayo bal caalamkan soo daawo labadan tuule kibray maba dan ka gelayside adduunkaa ilaahay soo daawo deetna kuwa waxba u arki maayo haddii iminka tuule lagaa soo horiyo buul oo fooq lagu soo daawasiiyo ka hor ma u warwaraysaa buulkii maya u warwari maysid nebigu wuxuu damcay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu maka ku soo laabto ku soo laabadkii maka ayuu dirayaa ilan waxay ka jeexjeexeen dhalashadii way ka joojiyeen maanta saacadda laga bilaabo kol hadduu tawxiid la yimi dhalad maaha wuxuu yidhi ahnas ibnu shurayq tag ahnas ibnu shurayq waa ninkii abujahl iswaraysanayeen qur iska waraysanayeen ahnas buu yidhi wuxuu kaa doonayaa nebi maxamed inaad magangeliso wuxuu yidhi xeer baa ii diidayo anuu xaliifaanay reer bani haqiifaanay xaliifkuna isagunbaa magan la siiyaaye cid ma magan magangeliyo wuu soo noqday ninkaasi waa soo celiyey warkii wuxuu uhi waxaad u tagtaa suhayl ibnu camar suhayl ibnu camar buu u tegey suhaylna wuxuu yidhi ree bani caamir iyo ree bani kacab xeer baa u yaallay inaanay gelin qoladan xeerka eegta maaragteen ree hebel maxaa inoo yaallay weligeed bay soo jirta wuu ka soo noqday wuxuu idhi orodoo mudcib ibnu cadiy u tag mucim ibnu cadiy buu u tegey mucim waa reer bani nowfal odayga afraad ama saddexaad meelaha mucim baa yidhi haa anaa magangelinaya inabadiisii buu yidhi hubka ku dhaca fardaha fuula waa idinkaa diyaargarooba nebiguna waa soo galay dhinacyaday ka soo galeen dawaaf buu hawshaadana wado dabeetana abujahal baa soo boodo wuxuu yidhi abujahal meesha kaartuu ku haystaa arrin isaga ka baxsan ma raba inay dhacdo wuxuu yidhi ninka la ma taabic baa tay mise mujiir miyaad raacday saood magangelisa meye maan raacina waan magangeliyey suli qad ajarna man ajart shaambadu dhinaca kaga dhufsanaya kaad magangelisay annaguna waan kula magangelinay wuxuu diidan yahay in la yidhaa abujahal oo indhihiisu shan yiin ayuu hebel hebel magangeliyey cid kaleu raganimada u diidan marka wuxuu doonaya inuu ah, la qaybsado hawshaa laakiin nebigu waa og yahay sidii buu ku soo galay abaalkaana wuu u nebiguna abaalka ma ilaabi jirin maalintii beder ee gaalada toddobaatanka halla qabtay wuxuu yidhi low kaana almucim ibnu cadiyu xayan uma kallamanii fi haulaai natna la atlaqtu lahum hadduu mucim noolaan la uu kuwan xunee qurunka igala hadli lahaa toddobaatanka waan u sii dayn lahaa baabu dikri wafdi ljinni baabka waxaa loo caqiday in lagu sheego jinkii nasiibiin nasiibiin waa meel shaam ku taalla wa bacda an madad markay tagtay lahu ay u tagtay nebiga hamsuuna konton wa rubcu caami iyo sannad afar meeloodow meeshii waa afar bilood jaa'ahu waxa u yimi yascawna iyagoo socda jinnu nasiibiin jinkii nasiibiin lahu linabiy nebiga u yimaadeen wa kaana wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriyaya fii salaatii salaadiisa qur'aana qur-aan buu akhriyayey binahlatin meesha laydhaa waadi nakhla ama badnu nakhla ayuu joogay fastamacuu way dhagaysteen wa aslamuu way islaameen wa rajacuu way laabteen fa andaruu wa u digeen qowmuhum tolkood bay u digeen qisadana waxay ahayd nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi iyo zayd oo soo laabtay oo ku tukanaya salaa subax badnu nahla naqla waxay u jirtaa maka taqriiban dhowr iyo labaatan kilomitr bay u jirtaa xagga wqooyi bari bay ka xigtaa ayaa waxa uu yimi jin ma oga iyagu way dhegaysteen qur-aankii bay dhuuxeen markiiba u rumeeyeen dabeetna markiiba way laabteenoo qoomkoodiiba u digayaan waid sarafna ilayka nafara min aljinni yastamicuuna alqur'an falama xadaruuhu qaaluu ansituu falama qudiya wallow ila qowmihim mundiriin tiradooda waxa lagu sheegaa sagaal sida cabdibni xumayd uu ku soo saaraya musnadkiisa taaskaasna waa farriin kaloo la leeyahay insigu hadday dhaga adeegeen jinkana waxaanu kaaga haynaa taageero ee nebi allow ku talagal mar labaad bay ahayd markan ay soo degayso quul wuxuuya ilaya annahu istamaca nafarun min aljin waa xaalad labaadoo taa waxa la socday cabdullahi bni mascuud baa nebiga la socday wa bacda an madad markay tagtay lahu linabiyi hamsuuna wa rubcu caamin konton sannadood iyo afar bilood jaa'ahu waxa u yimi yascawna iyagoo socda jinnu nasiibiina lah wa kaanaa waxay ahaayeen wa kaana wuxuu ahaa dheh alifku waa alif itlaaq yaqra'u mid akhriyaya fii salaatihi salaadiisa qur'aana qur-aan buu ahriyayey binahlatin meesha nakhla laydhaha buu ayuu ku jiray wa aslamuu way islaameen wa rajacuu way laabteen fa andaluu waxay u digeen qowmahum qoomkoodii bay u digeen baabu dikri qisat lisraa bimadi lhamza wax yar baynu ka ahriyay qisat lisraa inta mugeeda insha allahu ka dambeaynu ku ahri doonnaa wa bacda caamin sanad marka laga joogo maca nisin kalabadhna lagu dara lix bilood usriya waa la guurogeliyey bihi nebiga ila samaa'i samada xaggeeda ayaa loo qaaday xataa xadiya ilaa uu ku guulaystay ilaahay qurbigiisa iyo dhowaantiisa min makkata maka ayaa laga guurogeliyey algharraa makkata algharraa makadii caddayd ee ku caddayd waxyiga ku caddayd barakada ku caddayd khayrka ila alqudsi qudus baa la geeyey calaa dahri alburaaqi buraaq baa la saaray raakiman xaala kownihi raakiman isagoo saaran uma calaa wuu kor maray ila samaa'i xagga samada macahu jibriilu jibriil baa la socda fastaftaxa waa dalbaday furitaan albaaba albaabkii lahu linabiyi nebiga ayuu u codsaday in albaabka samada laga furo yaquulu wuxuu leeyahy mujiiban isagoo jawaabaya id qiila lah marka lagu yidhaahdo man daa macak waa kuma ka kula socdaa man daa kaas waa kuma macaka adiga kula jira muxuu ku jawaabayay muxamadun muxamed maci ayaa ila jira faraxaba almalik faraxaba almalak malaga ayaa soo dhowaynaya uma dabeetana talaaqa waa la kulmay maca alambiyaai ambiyadii wa kullu waaxidin mid kastaaba ladaa samaa'i sama ayuu joogay halka waxaa ka bilaabmaya rixlat lisra wlmicraaj alsra wlmicraaj waa laba rixladood rixladda hore waa alisra waa guuragalka waa rixla ardiya ardiya dhul baa la soconaya waa min makka ila bayt almaqdis ta kalena waa micraaj waa rixla ardiya samaawiya dhulkaa laga dhaqaaqaya ila samaawaadka micraajkuna waa sallaanoo kaleo waa aaladan ay malaa'igtu ku fuulaan samaawaadka yacruju ilayhi fii yowmin kaana miqdaaruhu aa sana marka micraajkaas waa aaladan lagu fuulayo labadaa rixladood isku habeen bay dhaceen nebigana salawaatu rabbi wasalaamu calayhi hurda ma ahayne soo jeed buu ahaa rixlada uu galay cala taxqiiq meeshee laga qaaday khilaaf badan bay culimmadu sheegaan laakiin waxaa laga qaaday guriga umuhani bintu abiaalib in adeertii gurigeeda ayuu jiifay oo ku yaala shicbu abiaalib deetana nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa loo geeyey in ilaahay soo tuso linuriyahu min aayaatina buu rabbi leey waxaan u qaadnay in lan soo tusno aayaadkayaga baytulmaqdis markuu gaadhay buraaqna waa ku safraya buraaq waa xayawaan cad buu nebigu ku sifeeyey oo ka sarreeya dameerka kana gaaban baqasha baqashana waa ka gaabanta isha waxa isha halka uu ku dhufto ayuu qoobka dhigaya halka ishu ku dhacdo ayuu qoobka dhigaya diyaaraduhu xawaaraha xataa imika ma gaadhaan diyaaraduhu xawaaraha ma gaadhaan weliba markii nebigu fulayey ayuu xoogay gergariidayoo istascaba calayhi oo ku yar adkaaday deete wuxuuhi yaa buraaq atafcalu hada bimuxammadin fawallaahi maa rakibaka axadun akhyaru cinda allahi minhu buraaqay hadhaqdhaqaaqin cid walle ka khayr badanoo ku fuuli lahayd ma jirta hadhaqdhaqaaqin markii buu degey wa bacda caamin sanad ka bacdi maca nisfin haaf lala jiro kala badh ayaa usriya la dheelmiyey bihi nebiga min makkata maka alghara ila alqudsi saasay isugu xidhmaysaa laakiin aynu sideeda u laqbayne usriya bihi ila asamaa'i xataa xadiya ilaa ku guulaystay ilaahay ku dhowaantiisuu ku guulaystay min makata makaa laga dheelmiyey alghara cadayd ila alqudsi calaa dahri alburaaqi raakiban xaala kownihi raakiba uma calaa waa kor maray ila samaa'i macahu jibriilu jibriil baa la jira fastaftaxa albaaba lah albaabka ayuu yaquulu wuxuu odhanayaa mujiiban isagoo jawaabaya id qiila lah marka lagu yidhaa man daawaakuma macaka kula jira muxamadun maci se waxay ku celinayaan awa qad ursila ilayhi miyaa loo fariin diro wuxuu haystaa ogolaanshiyo haabuu odhanaya faraxaba almalak malaga ayaa soo dhowaynaya uma talaaqa wuxuu la kulmay maca alambiyaa iyo ambiyaduu la kulmay aadam iyo yunus iyo haaruun iyo muuse iyo yaxya iyo ciisa iyo yuusuf iyo ibraahim buu la kulmaya wa kullu waaxidin mid kastaa ladaa samaain samuu joogaa sideed nebi bay sarkayaan mid walbana waa laysbarayaa waxaana lagu kala aqoonsadaa nebiga uu abtirsiintiisa galaa wuxuu odhanayaa marxaban bilibni saalixi waalnebiyi saalix soo dhowow waladkayga wanaagsan iyo nebiga wanaagsanow ka aanu abtirsiintiisa gelinna wuxuu odhanayaa marxaban bilakhi saalix waalnebiyi saalix walaal wanaagsanuu soo dhowow nebi wanaagsanuu soo dhowow baaqiga qisada waxaanu ahriyey cashirkeenna dambe ilahay cilmi naaficaanu weydiisanay camal saalix aanu weydiisanay subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaha illa ant nastakfiruka wanatuubu ilayk من ثنيات